alxamdu lilah salawaatu wasalaamu calaa rasul illahi salى allahu aleyه wasalam waxaynu ku jiray khiyaarkii ah labada xadiise hore xadiiska cabdillahi bni cumar iyo xadiiska ku xiga ee camar bn shacayb labada xadiis waxay tilmaamayaan khiyaarulmajliski waxii la odhan jiray oo rasuulku wuxu alay slat slam idaa tabaayaca rajulaan laba qof hadday wax kala iibsadaan marka rajulaan waa waصfun haalibun bay culimadu dhahan oo macnaheed waa maxay hadday laba dumari wax kala iibsadaan hadda waa kuula nin iyo gabdhi wax kala iibsadaanna waa kuula mid fa kulu waaxidin minhuma bilkhiyaar khiyaarku waa imdaal faskigi saynu soo aragni maa lam yatafaraqa ay fi labdaan haddaba xagga jirhka intaanay ku kala tegin wa kaana jamiican waa ta'kiid ee ay weli dhamaystiran yihiin kaana ay mutawaajideyn fi makaanin waaxid meel kaliya ay wada joogaan kaasi waa mid halkaa marka la taagay khiyaarkaa way leeyihin oo khiyaarkaasi markaa goormuu meesha ka baxayaa idaa tafaraqa soo kala tagaasna waxaa curfigaa dee loo mar labaadna khiyaarkii meesha u ka baxaya aw yukhayir axaduhuma alaakhar aanu midkoodka kale door gelinin oon odhanin adiga khiyaarle anuu khiyaarkii meesha waan ka saaray anu ka noqon maayo hawshaase laakiin adiga ayaa adaa ikhtiyaarka leh khiyaarkii markaa jaanibu dhinacaana ka dhacay waxaa kaloo laga qaatay halkaa inuu dee labadooduba khiyaarka ka wada saari karaan meesha mar haddii mid laga ogolaaday inuu khiyaarkii meesha ka saaro waxay odhan karaan khiyaaru majliskiisa aynu soo aragnaba inay meesha ka saari karaan waxay odhan karaan alaabta waynu kala wax khiyaaro in leenahayna ma jiro adna saasaad ku qaadanaysa ana saasaan ku qaadanaya oo shaygu xaqa uu qofku xaqa uu leeyahy wuu ka tanaasuli karaa isagu wuu ridi karaa tusaale ahaan dhaxal uu dad isagu dhaxal uu lahaa oo dadka uu la qaadanayey wuxuu odhan karaa anu waan idinka tanaasulaya idinku qaybsada gabarh baa waxaa ninka sawajkeedii ku odhan kartaa anuu habeenkaygii waan ka tanaasulay ayay ku ohan karta oo saasoo kale markaa qofku xaqii uu leeyahay u ka tanaasuli kara khiyaarka markaa labadoodana lahaa wax aan ummadda lagu cidhiidhin oo la yidhi qofkii labadii qof hala kala noqdaan marka hadday iyagu khiyaarkii meesha ka saaraan way u bannaantay hadduu midkood meesha ka saaro ka kale idhaahdo khiyaarka adigaale anuu khiyaarka khiyaar ma amba aniga khiyaar kale aduu khiyaarka ma lihid kaa kalena ka ogolaado khiyaarkiisiinu ka tanaasulo waas hadaba fain khayara hadduu dooransiiyo axaduhumaa midkood alla aqranka kale oo khiyaarkii uu ku idhaahdo mid iska soo hayso amba inta ay wada joognaad ka noqon kartaa anigu isa kama noqon karo oo fatabaayaca calaa dalika sida ay ku kala iibsadaan sidaa khiyaarku ahaa hadii ay ku dhamaato arrintu faqad wajaba albeyc beycaasi wuu waajibay bimacnaa lazim beycaasi waa beyc xaqiiqa oo sidiisa u dhacay wain tafaraqa hadday kala tagaan bacda an tabaayaca marka kala iibsadaan kadib walam yatruk waaxidu minhuma oo aanu ka tegin midkoodna albayca bayci intii khiyaarka waktigii khiyaarka haddaanu baycii ka noqonin lam yataraajac lam yatru lam yataraajac can ilbeyc faqad wajaba albeyc xaaladda labaadna hadduu markaa laba arrimood ba ka soo baxay hadduu midkood khiyaarkiisii rido oo idhahdo aan wax khiyaara ma lihi dabeetana sidaa lagu kala iibsado faqad wajaba albeyc xaaladda kalena labadooduba khiyaar bay lahaayeenoo maxaa dhacay way way kala tegeenoo mid waliba dee dariiqiisiibuu maray markaana bayci uu waa oo khiyaarkiina mesha ku haddaba daabitka tafaruqa siday culimadu u badan yihiin waxay leeyihiin curfigaa loo celinaya dadka qaar baa laga yaaba inay u yaqaanaan qofkii labadii qof hadday hool weyn ku wada jiraanoo bakhaarba ay dhex joogaan oo markay raajinkii kala iibsadaan midna alaabtii uu qaatuu koonaha dhigto midna uu lacagtii qaatuu maqalkiisa ku rido inuu tafaruq yimid tafaruq hadday curfiga saa u yaqaano dadka deegaankaasi tafaruq baa laga soo qaadaya inay kala tegeen tafaruqaas noqonaya khiyaarkii markaa mesha ka baxaya وعن cمر بن شhعيب عن أbيه عن جده أن النبy slى الlه علي sلم qal وxu hi albاayic والmubtaacu bاlkhiyaari iibiyaha iyo iibsaduhuba almubtac bmacnaa almushtari bilkhiyaari ikhtiyaar bay leyin xataa yatafaraqa ilaa ay kala tegayaan ilaa an takuna inay tahay mooyaane safaqata khiyaarin inay tahay heshiis khiyaar mooyaane oo khiyaar iyagoo iskeliyeen walaa yaxilu lahu xalaalu ma an yufaariqahu inuu ka tago khashyata isagoo ka baqanaya an yastaqiilahu inuu kasoo ceshado rawahu alhamsa ila bnu maaja wdarqudniy wbnu quseyma bnu jaruud wa fii riwaayati xataa yatafaraqa min makaanihima ilaa meeshii ay ka kala tegayaan marka in tafaruq labdaan yahayna u cadayalka xadiiskani xadiiska horu la macno yahay oo ilaa an takuuna safaqata khiyaanin waxay la macno tahay fain khayara axaduhumaa alaakhara ayay la macno tahay dabeeto waa khiyaaru shardigiiba halkaa ka soo baxaya ilaa an takuuna safaqata khiyaar waxaa soo gudageli karaa khiyaar ashard safaqadu waa alcaqdu ereyga safaqa waa markuu qofku dee sacabka tumo siday yidhahdeen culimadii dee luqada marka ereyga bayc marka horeba maxaa laga keenay baac soo gacanta saa loo fidinayo laba qof ay saabu kala qaadanayeen ayuuha de hore waxaa dhici jirta markaa gacanta gacanta in qofka lagu dhufto olooyimkaba iyay dhicinbe marka in uu yahay heshiiskaasi mid khiyaar mooyaane oo markii la isgacan qaadayay khiyaarna la siiyo oo uu yidhi ilaa maanta gelinka dambaad haysataa inaad alaabtaa ka noqoto iyo inaanad ka noqon laba cishaad haysata inta aynu wada joogno dhan iska soo eg marka ama mid waliba ka idhahdo waa la waynu kala noqon karaa ilaa saddex cisho inu ku kala noqon karaa khiyaarka noocaas hadduu ijiro mooyaane haddii khiyaarkaasi jiro dee xataa tafaruq hadduu dhaco khiyaarka wuu jiraya haddaba dee shayga shareecadu qofka u ogolaatay inuu xeelad u sameeyo waa la diiday uu kaga fakanayo tusaale ahaan iminka xadiiska wuxuu sheegaya labadii qof khiyaarka intay tafaruqu imanayay wadaleeyihi soo maha hadduu haddaba isleeyahay mar alla markaysa wuxu kala iibsadeenba alaabtii hoosta kala baxso oo la duso si aanu kaaga soo ceshanin u yidha waar inaga eri meesha iyuu inagaga noqonine taasi ayuu nabigu diiday ala sla sl u walaa yaxilu lahu an yufaariqahu khashyata mafcuul ajr an yastaqiilahu isagoo doonaya ka baqanaya inuu kasoo ceshado alaabta ama badel lacagtii inuu kagan soo noqdo o yidha war lacagteydii celi labada labada dhinac bay marka albaayic iyo almubtaac way ku iman karta xaggiisa marka waa inaanu xeeladay isu samayna iyo sida soo ceshin xadiis hore waxaynu soo marnay man aqaala muslima aqaala allaahu casratahu soo maaha tanna waa kuula midda imika an yastaqiilahu isagoo ka baqanaya inuu dib ugaga noqdo ficilkii unbaa markaa ulaaiga ahaa iyumaa sudaasi noqdayoo waxaynu ognahay ficilka ulaaiga ah haddii alif sin iyo taa lagu daro muxuu kordhin jiray dalab buu soo kordhin jiray soo maha markaa istiaala macnaha dalab inuu isagoo ka baqanaya inuu ka dalbado arrintaas afara waa ficil hulaasia yastafiru ee yadlub lmaqfira wy aasa yuqiiu istiaasa ay dalab alqaw an ibni cumar radi allahu canhuma qala wuxu dakra rajulu nin baa u sheegay linabiyi sala lah ala nabiga annahu isaga yuqdacu fi lbuyuuc in lagu khiyaameeyo buyuucda faqala wuxu idaa baayacta haddaad wax iibsato faqul waxaad tirahdaa laa khilaaba ay laa khidaac walaa khiyaana waar hoy khiyaama ma jirto waar yaan la yskhiyaamaynin muttafaqun caleyh xadiiskan waxay culimadu u daliishadeen khiyaaru lhabni wixii la odhan jiray haddii qofka dee la khiyaameeyo xoolihii lacagtii in badan laga in ka badan intii laga siiyo culimada qaar baa khiyaaru khamnigaa diido o ma jiro qofku de doona la kala siisan karaa intaasoo daliil baa soo aroray qof hadduu doona saddex laab amba afar laab laakiin xadiiskii talaqi rukmaan oo kale waynaga kusoo aragnay khiyaarka inuu leeyahay ninkani markaa khiyaar buu leeyahay bay noqonaysaa hadduu yahay nin aan dee beyca iyo meesha suuqa xariif ku ahayn oo idhaahdo war hoy aan la iskhiyaameynin oo marka dambe ogaado inuu khiyaamo ku dhacday xaq wuxuu uleeyahay inuu ka daba tago ciddii khiyaamisay oo loo celiyo xaqna u yeelay marka haddii maxkamad laysa galo waxaa leeyahy soo shardiga laa khilaaba muu dhigan iyo laa khidaac dee ha bes marka waad khiyaar buu leeya wixii waa in loo celiyo xadiiska markaa waxaa la isweydiiyey oo ninkani hadduu yahay nin beyca lagu khiyaameynayo miyaanu safih noqonaynin safihana wa ka ilaahay amray walaa tu'tu sufahaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama sidee maalkii loogu aaminaya waxa ay kaga jawaabeen culimadu waxaa laga yaaba inay daruuri ahayd inuu waxna iibiyo waxna iibsado oo arrintaasi aanu dee ka maarmaynin ay daruuri ahayd marka inuu shardi dhigto xadiiska waxa kaloo laga qaadany qofku inuu shardi dhigan karo dakara rajulu nabiy sala la alay sl baa sheegay nabiga anahu yukhdacu fi lbuyuuc in buyuucda lagu khiyaameeyo oo lagu dago aanu ahayn nin soo jeedo mask waa in la dagi karo hadduu doono meelo badan buu dee ku wanaagsan lakiin xagga bayca waxa uu kaga jiraa afka reer magaaluhu yaqaan waan ka oodna intan wey maaha adi la isilaaqay <laughs> ninkii matalan intuu miyii xoola kasoo kaxeeyey markaa dilaalintii gacanta markay isku dhiibeen dee <laughs> waxba kala gara waa isagu markaa wixii baa la dhacay dakra rajul nabiy sal sl anahu yukhdacu fi lbuyuuc faqal wuxu uhi idaa baayacta faqul waxaa tirahdaa laa khilaaba ey laa khidaac walaa khiyaan halkaa waxaynu kaga soo baxnay khiyaarkii oo ah khiyaarulmajliska iyo khiyaar lqamri khiyaaru shardina waa uu ku soo gelayaa qofka shardi inuu dhigto khiyaaru tadliisna waynu soo maray haddii matalan qofkii wax loo hadoodilo khiyaarulcaybisna wuu jiraa oo de waa macruuf haddii fadal haddii matalan wax ceebi alaabti ka soo baxdo waxyaalahaasoo dham khiyaarka markaa inaanay diintu de qofka ku celin ninka usii muhiimsana waa khiyaar almajlis baabu riba ribada iyo baabkeedi weeyey oo ribada markaa kitaabulbuyuuc baa lagu sheegaa maadaama dee ay iibkii gelayso iyo deynkii iyo halkaa ay ka gelayso marka ariba luqatan waxaa la yihi waa aziyaada waa korarka faida anzalna calayha almaa htazat warabat ay zaadat dib bay usoo dhulkii markuu roobkii ku do-o taxaruk bay samaynaysaa way dildilaacaysaa dabeetna biyihiiba gelayayo way kor bay usoo foodhacaysaa an takuuna umatun hiya arba min ume azyad markaa taasi waa luqadii carbeed sharcina waxa weeyaan aziyaada fi ashyaaءi maksuusa in siyaado lagu sameeyo shaye cayiman oo calaa wajhin khusuusa tacaariif kaloo dee siyaabo kale loo dhigayna way jiraan oo macnuhu wax way u istagayaan waxay ka mid tahay waxyaalihii ay jahiligu isticmaali jireen islaamku meesha uu ka saaray oo dhaqan bay u ahaydba inay ribo sameeyaan gaar ahaan ribada ay berigaa yaqaana waxay ribada loo yaqaana riba annasiah ribada tashiilka in shayga la dib dhigo oo deynka qofkii oo alaabbu qofka ka iibinayaa lacagtii buu ku leeyahay waqtigii markii gaadhu odhanaya waqtiga iyo lacagtii ma haye waqtiga ii kordhi markaa markastoo waqtigu kordho deynkiina wuu kusii kordhaya taasi waxaa ka dhalanaysaa in qofkii dee xoolihii dadka u cuno marka laga yaabo qofku siduu daynkii hore iskaga bixiya inay adagta intaana markaa dayn baa kusii koraya weli markaa ribadii dee iyagu meesha kamay saarinoo bangiyadu waaweyn adduunyadooda ku leeyihiinba ribadaasi ku shaqeeya wax kale kuma shaqeeyaanba dulsaarkaas lacagtaa dadka ay ka qaadayaan qofkii markaa laleeyahay lacagtaadii dulsaar baa kugu soconaya keen waa shaqeynaya qofkay si amaahinayeenna ay saan u ribadu inay dhaqankooda ahayd waxu caddaynaya nimankaa gaalada waxay dhahen waa xalla allahu waxay inama albeycu mithlu riba baycu ribadu lamid yihi markaa mushabahu bihigii maxay ka dhigeen ribadii bay ka dhigeen mushabihina bayci keebaa asla markaa agtooda ribadii baabaa agtooda aslay may odhanin inama riba mithlu lbeyc may odhan ribadu baycay lamid tahay ma odhan bayca asalahoo dee waa lamiduun may ee maxay idhahdeen inama albaycu milu riba iibkaaba ribada lamida oo ribada asal ku ahayd weeye ilaahayna wuxu uhi waaxala allahu lbayca waxarama riba adilo badan baana ku soo ribada qur iyo xadiisba leh iyo kalaamkii saxaabada iyo selafka oo ay kaga digayaan waana waxyaalaha ummadu ku halaagsamaan haddii ribada iyo zinadu ku badato bay dhahdeen magaalo cabdillahi bn sacuudiya faqad adina allahu biihlaakiha haddii ribo iyo zina ku badato magaalo amba deegaan waa calaamad tilmaamaysa inay halaagsamayaan o ilahay ciqaabka usoo dedejinayo dadkuna akhiru zamaanka way iman doontaa buu nebigu sheegay alay slatu salaam yaأti calى naasi zamaan laa yubaali lmaru ma akhada minhu am min xalaali am min xaraam am min wakti baa iman doonta dad qofku aanu eegi doonin xaggeebuu maalka ka keenay ma xalaal ma xaaraam waktigana waxaad moodaa inay jirto qofku sidee baad xoolo badan iyo dhaqaalo badan ku samaysaman buu leyahy haduu ganacsada yahay hadduu siyaasi yahay hadduu qof kale yahay laakiin ma xalaalba ma xaaraamba tadqiiqaasi ma jiro an jaabir bn cabd llahi radi allahu canhuma تxريم الربا وma jaء فيه min الوعيid weyi وعن jaaبir بن عبد لله رضي الله عنهma qال وxu lacna rasuul الlahi slى الlaه عليه وسلم rasuulku wuxuu nacdalay aakila الriba ka ribada cunaya wa muukilahu ka cunsiinaye ay mucطiyahu ka siinaya wey wa kaatibahu ka qoraaya ee u kala qoraaya wa shaahiday iyo labada ka markhaatiga ah wa qaala wuxu uhi hum iyagu sawa waa isku mid ay fi limi xagga dembiga waa iskaga mid rawahu muslim wlilbukhaariy bukhaariyna wuxuu soo wariyey naxwu xadiiskan oo kale min xadiis abi juxayfa wa can cabdillahi bn mascuud radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxu uhi alriba ribadu alaaatun wa sabcuuna baaban waa saddex iyo toddobaatan baab aysaruhaa waxa u sahlan ashaluha oo adnaaha una hooseysa milu sida oo kale aan yankixa rajul umma inuu qofku hooyadii guursado taasaa ugu sahlan xagga marka la eego waina arba riba ribada usii daranina ina arba riba ay ashaddu riba wa asyaduha u badani cirdu rajul muslimi waa cirdiga qofka muslimka ah oo de wax laga sheego rawahu ibnu maaja mukhtasaran isagoo xadiisku kooban walxaakimu bitamaamihi wasaxaxahu xaakimna isagoo intan ka dheer xadiiska hore ee saxiixa ku yaala bukhaari iyo muslimba walow laba xadiis ma kala kala ahaadaane rasuulku alay sala slam wuxuu tilmaamaya khatarta ay ribadu leedahay waayo wuxuu nacdalay ciddii ribada ku xeersanayd oo dhan nacdasha haddii qofka lagu sheegana waa min kabaa'ir dunuub oo kabaairta waaweyn markuu ugu saalaye aakila riba kii ribada cunaayey oo macnaha waxa weya kii isagu ribada qaadanayay deynka dadka amaahinayay ama bagi ha noqdo ama shaksi ha noqdo ama koox ha noqdaane ciddii ribada qaadanaysa baan ujeeda muukilahuna waa kii bixinayey ee ribadaa siinayey markaa cunitaanka waxaa lamida unba cumudle waa macno guude haduu xidhay iyo hadduu dhistay iyo hadduu wax kale dee ka samaysto maxay noqonaysaa intiba intiba iskaga mid wey oo waxay lamid tahay qofka agoonta xoolahooda cuna cunitaan uba hadduu xidho ka waran hadduu gubo ka waran muukilahuna waa mucdiyahu ka ribada qaadanaya kaa hore akila riba waa kii ribada qaadanayay isagu kanna waa kii riisiinayay marka labadiiba waxa weyan tacaawun calatin bay sameeyeen ka shaqeynayay u kala qorayay deynka ay kala qaadanayen ille ribadaasi waa deyn markhaati ka noqonaya iyo kii markhaati ka noqonayay iyo kii u qorayna lamid markaa shan qof ba halkana cadalan laba waa markhaatiyadii saddexda kalena waa akila riba mukilahu waa kaatiba halkaa laga qaadanaya markaa inaanay banaanin bangiyada ribada in laga shaqeeyo waxaa laga qaadanaya dad xaaraan ku heshiinaya inaan markhaati loo noqonin oo markhaati aan loo gelin iyadoo markhaati in la galaa wanaagsan tahay waynu kusoo aragnay amba ku aragtay qur aayadda ugu dheer aayat dayn inay ka warramaysay walaa yaba shuhadaau ida ma ducuu inaanay markhaatiyadu diidin marka loo yeedho ilan camal wanagsan bay samaynayaan oo khayriya xadiiskan dambe waxa uu tilmaamaya rasuulka alay slat slaam ribadu siday u xun sida ay uxun tahay inay u sahlan ay tahay horta dhowr iyo todobaatan baab inay tahay marka la eego xagga anwaacdeeda wey noocyada tafaasiisheeda faahfaahsan wey lakin marka hore ribowbay wadaagaan marka waxa teeda u sahlani ay la la mid noqonaysa ribadan shay aad u shaniico aada iyo aada u xun shareecadu waxay noognay inay maxaar dad dumarka qofka maxaarimtiisa ah ee dee ku inay ka xaraam yeeshay markaa hooyadii qof guursaday waxda bani aadamkuba dee gaal iska dhaafay islaam iska dhaafay gaaladuba de ay ay diidaan ayuu la macno yahay ribada ugu hooseeya markaa sheekh ibn cusaymin xadiiska iyadoo aanu xagga sanadkiisa aad wax uga sheegin haddana wuxuu leeyahy fi nafsi shay waayo dee ribada maxaa sii daran waxa ka daran qofkaa hooyadii guursaday ayaa kasii daran haddana dee ribada halkii u hooseysay baa uu nebigu ku sheegay calayh isalaatu wasalaam marka wuxuu leeyahay matnigiisa waxbaa cilla ku jirta xagga xaggaas sheegayaa un siduu yahay marka la eego waxaa kaluu sheegay waina arba riba cirdu rajuli muslim ribadii u sarreysay in qof muslim cirdigiisa wax laga sheego ayay noqotay tii u hoosisayna maxay noqotay inay la macno tahay qof hooyadii gursada markaa labadaa keebaa daran horta marka la eego qof mus qof in cirdigiisa wax laga sheegay iyo iyo qofkaa hooyadii hungureynaya guursanaya markaa xaggaa marka laga eego dee ciladaasa jirta ilan taasaaba kasii macnaha guuda xadiisku almuhim marka sixadiisa la qadaro xadiiska waxa uu tilmaamaya inay ribadu wax aada iyo aada xun tahay marka la eego tusaalayaasha uu rasuulku ku shabahay alayh isalaatu wasalaam calaa sixati alxadiis lacnaduna waa adardu walibcaad min raxmat illaah marka waxaa kaloo laga qaadanaya xadiiska si guud in loo nacdali karo oo inkastoo dee rasuulka arun cadalnimka waaqic uu ka warramay lakiin haddana waxaa la odhan karaa ilaahay ha nacdalo dadka ribada cuna waa la odhan karaa taa aakila riba markaa waa kii qaadanayay ribada aakida riba wain lam yakul wamuukilahuna mucdi riba weeye ribadii qaabkeed ot markaa midna waa kii bixinayay muukilka wey oo isagu dhiibayay siinayay qofka aakila ribana waa kii cunayay an abi sacid khudri radi alahu anhu ana rasuul lahi sal la ala sl qal wuxu uhi laa tabiicu ha iibinina adahaba bidahab dahabka dahaba ku iibinina ilaa mila bimilin si isleeg si isleeg mooyaane walaa tushifu ay laa taziidu haka kordhinina haka siyaadinina bacdaha barhkeed alaa bad calaa bacdi barhka kale walaa tabiicu ha iibinina alwariqa ay alfida qalinka ama fidada bilwariq ha ku iibinina ilaa mila bimilin si isleeg mooyaane walaa tushifu ha ka siyaadinina bacdahaa barkeed calaa bacdi barka kale walaa tabiicu ha iibinina minha iyada haa'iban mid aan joogin binaajizin ay bixaadirin mid jooga ha ku iibinina muttafaqun caleyh wacan cibaadat bn saabit radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam addahabu bidahab dahab dahab lagu bedelayaa iyo walfidatu bilfidati fido fido lagu bedelayaa wاlburu bilburi iyo burbur lagu bedelaya wالshaciiru bالshaciir iyo heed heed lagu bedelaya wالtamru btamri iyo timir timir lagu bedelaya wاlmilxu bilmilxi milx milx lagu bedelaya ha mila bimilin si isleeg si isleeg weeyi sawaan bisawa si isku dhiganta o isku dhiganta mila bimilin sawan bisawa waa isla midu laba soomaali ahaan iyo carabi ahaanba waa taakiidun yadan biyadin gacan iyo gacan hoo iyo keen markaa wey faida اkhtalafat hadday kala duwanaato hadihi اlasnaaf noocyadani hadday kala duwanaadaan fabiicuu ibiya kayfa shiئtum sidaad doontaan ida kaana markuu yahay yadan biyadin markuu yahay kan iyo kan ho iyo ho marti rawahu muslim وعn abi hurata radi allahu canhu qala qala rasuulu lahi salى اllahu alayh wasalam adahbu bidahab dahab dahab lagu bedelaya wasna biwasnin yakunu wasna biwasnin miisaan miisaan leeg buu noqonaya si isku mid ah mila bimilin wlfidaةu bifidatna wasna biwasnin miisaan miisaan udhigma mila bimilin faman zaada qofka kordhiya aw istazaada ay dalaba ziyaada ama doona in loo kordhiyo fa huwa riba waa ribo kaasina rawaahu muslimu saddexdan xadiis markaa waa isla macno xadiiska dhexe ee cibaadat bnu saamit ayaa labada xadiise kaleba wixii ay koobsadeen koobsanaya xadiiskaasa macnuhuba iskugu soo ururiya marka ribadii labaa loo qeybiyey riba riba alfadl iyo riba annasia nasia waa bimacnaa nasaa baa laga keenaya waa akhara waa dibdhiga inama nasiyu ziyaadat fi lkufr nasiiguwa bilihii xurmada lahaa bishii laga dibdhigo bisha hiblaayo ka dhigan nasaana waa akhara markaa riba nasia ah waa ribadii deynka ahayd iyadu iyo macruufka ahayd ee waqtigaa jahiliga la isticmaali jira tan iminka dulsaarka aynu leenahay inuu hahdo lacag taasaan ku amaahiyey boqolkaa boqol iyo labaatan ii soo celi laba boqol baan ku amaahiyey <clears throat> saddex boqol ii soo celi taasaa waxaa la ydhahdaa riba annasiya waana ribadii caddayda waadix ahayd ee ay isticmaali jireen waktigaa hore ribadan ah riba alfadl lixdan shay ee rasuulka alay sla slam xadiiskana uu ku cayimay bay gashaa iyadoo faahfaahinta culimadu aynu arki doono sidaa awgeed ba la soo wariyay cabdillahi bnu cabaas iyo inuu aanu uu diidi jiray inay tani ribo tahay oo waxaa lagu soo ururiyey dee xadiiskaanu ogeynba hadaba tii riba fadli baa soo horeysay imika waynoo sheg shek riba nasiya iyadu waa macruuf riba fadligiiba haddana dhinacna nasiya bay ka wadataa marka lacagtii waqtigaa la isticmaali jiray waxay ahaayeen dinaariyo iyo dirham oo dinaarkuna uu dahab yahay dirhamkuna uu fida yahay waxay u bahan yihin kulliba isku bedelaan lacagtii waxaa la ubaahan marka qaarkood dahab aan dhalaashanayn iyo mid dalaasho in laysku bedelo dahab lacaga iyo mid kale in laysku bedelo marka dee waxay iska macruuf ahayd ka lasoo isticmaalay dahabka mustacmalka in muddo lasoo isticmaalay iyo kii cusbada in la kala kordhin jiray taasaa rasuulku alayh salatu slam uu ka digay waay haddii haddaba in waxa wax lagu bedelaya uu yahay laba shay oo isku mid ah haddii fido fido lagu bedelayo amba haddii dahab dahab lagu bedelayo laba shardi baa loo dhigaya oo xadiisku uu sheegay maxay kale yihiin inay noqdaan milan bimilin wasna biwasn waa isla macno taasi inay isleekaadaan oon la kala siyaadinin toban garaam toban garaam shan garaam shan garaam laisku bedelo iyo shardiga kaloo ah yaddan biyaddin waa arki doona axaadiis ku jirta cumdahoo kale haan wa haan inuu rasulku yihi alay slat slam marka waa islam cali yadan biyadin iyo haanu haan oo waxa weya laa tabiicu minha haa'iba binaajisin weya ku imika aad haysanaad leediin ho berri baan kuu keeni doonaa aniga ka aan ku idigu bedelaysa ha odhani wey haddii ay kala duwanaadaan see u kala duwanaadaan matalan waxa laisku bedelayaa dahab iyo iyo fiddaa laisku bedelaya fabiicuu kayfa shi'tum bu nabi uri ala sl sida doontaan u iibiya lakin hal shardi un ilaaliya ida kaana yadan biyadi sida doontaan iibi macnaheed waa maxay inta doontaan kale siyaadee haddaad doontaan halka diinaar haddaad doontaan boqol dirham ku bedesha idinkaa jirtaa haddaad waad kala kordhin kartaan maadaama ay kala nooc yihiin laakiin shardigii baa soo hadhay labaad oo ah ya hooyo keen ee waa inaan odhanin boqolkan diinaar shan boqol iigu bedelo fida ah isla markaana aan berri kuu keeni doono amba berri aan kuusoo doonan doono iyo wax lamid ah, waa insaa la odhan lix shay buu markaa rasulka shegay ala sla sl adahab walfida labada naqdayn baa waa lacagti intan kalena waa cuntadii iyo wixii la xidhiidhay waa albur waa qamaddigii xindana waa la dhahdaa shaciir iyo timirtii iyo milixdii markaa haddaba culimadii waxay isweydiiyeenuun ma lixdanaa lagu gaar yeelayaa mise waa looga qiyaas qaadanaya daahiriyada culimadii loodhan jiray iyagoo daahir raaci jira waxay dhahdeen ummadda cidhiidh ha gelinine lixdaa nebigu caddeeye waxaan ahayn faraha ka qaada wax kaloo riba gelaysaa haba yaraatee ma jirto culimadii kalena waxay dhahen cillada maadaama shareecadu ay cillo iyo tacliil leedahay cilladaa la ogaanaya dabeete cillada wixii la mid ah baa la haleeshiinaya dahabka iyo fidada waa wasni bay dhahdeen qaarkood waa miisaan markaa wax kastoo la miisaamo ribadu way gelaysaa ilaa idhahdeen ashnaan iyo matalan xidnaha iyo ka soo qaadda waxyaalaha noocaas oo kale ahee la miisaamo lama kala badin karo alburu washaciir iyo kuwana waa alkayl waa waa miiska culimada qaarkoodna waxay leyihin mn labadanna adahab walfidana waa inay yihiin thaman lacag inay yihiin ciladu isla markaana waxaan kalena waa madcuum waa cunto icaam marka dee wax kastoo la miisaamo markaa wax ka dhalaysa qaacidadooda wixii la miisaamo ee aan lacag ahayni inaanay riba soo gelin qolada hore maxay lahayn haddii xitaa bira la isku miisaamayo bira laisku bedelayo biraha waa la miisaamay xadiidki dee ribada way gelayso lakin waa thaman lacag weeyaan ribadu ma gelayso biraha cuntadana dee cunta o dhan baa looga qiyaas qaadanaya marka qowlka uli waxa weeyaan qowlka odhanaya waa shaygii la miisayey ee dacaamna waana la miisaa waana dacaam waay labadaas isku darsaday xaggan kalena wixii lacaga ah. dabeedna waraaqahan maanta la isticmaalo maxay bedel ka yihiin oo dinaarkiyo haddii markaa labadaa lacageeyo qaaliga ahina dinaarki may ka dhignaanaysa iyo dahabkii tan kalena waxay ka dhignaanaysaa un fidadii dabeetna waa la kala badin karaa lakin shardiga soo haray muxuu yahay yadan biyadin inay noqoto laa tushifu bacdaha calaa bacdin waxay lafdigaasi ziyaada wa naqsi labadaba loo adeegsadaa laa tushifu laa tusiidu laa tunqisu lakiin xarfujarka ka dambeeya caddaynaya hadduu hadday calaa ka dambaysana waa siyaada sida iminka kale hadday can ka dambaysana waa nuqsaaminta wey laa tushifu bacdaha can bacdin hadday noqon lahayd waa laa tunqisu kole waqtigii bay gaadhaana waan yar habsay marka hore marka ku dayna insha allah wallahu aclam asalaamu calaykum